الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waa fadhigeennii labaad ee shiicada baro maxay diin iyo caqiide u rumaysan yihiin aan kaga sheekaynayno fadhigii hore waxaan kaga soo hadalnay saddex arrimood oo ka mida waxay rumaysan yihiin iyo caqaa'idkooda caawana labaan ka hadli doonaa in sha allahu tacaala laba kale waxaa soo badanaya culayska ah inaan la dadejin waktiguna dadka saynan macluumada uga kala lumin aan lagu dheerayn oo muddaba ha iska jiitanto bilaha isdaba socotee marba mid se intaan ka sheegayna ka badan laga sheego kadibna dadka su aala loo furo caawa labaan ka sheekayn doonaa caqaa'idooda ka mida midda koowaad waxaan ka sheekayn doonaa waxaan ku soo uruurin karo ii cibaadaysa waan kuu dambaabiye caqiida la yidhaahdo oo adiguna ii tukaana waan kuu sinaysan salaadaadana jannadaan ku geli sinadaydana adaa naarta ku geli caqiida la yidhaahdo baan ka sheekayn doonaa oon kutubtooda ka soo guurin doonaa haddii alla yidhaahdo caqiidada waxaa la yidhahdaa magaceeda ay kutubtooda ugu qoran tahay caqiidatu tiina tii dhoobada dhoobadana waxaa laga wadaa tii aadamaha laga abuuray aadamaha isku dhoobo lagama abuurin bay yidhaahdeen marka lasoo soo ururiyo shiicada iyo aimadoodana dhoobo gaar oo fiican oo wanaagsan baa laga abuuray ahlu sunnaha dadka la yidhaahdana dhoobo xun oo malcuuno ah laga abuuro oo lacnadi ku dhacday say yidhaahdeen kadib labadii dhoobaa la ysku yar xoqay midba midda kale waxbaa ka raacay iyaga dholadooda fiicani dembi ma samayso tan xune ahlu sunnahana khayrba ma samayn taqaan adduunyada marka la joogo wixii ahlu sunno khayr ay sameeyaan waa saamaynta dhoobadii ficnayd ee lagu xoqay wixii ka raacraacay waxalaala waxay shiico samayso oo dembi iyo xumaato ahna waa wixii dhoobadan kale tooda ka raacraacay aakhare marka la tago dhoobo walba iyo wixii ay sababta ahayd ay samaysay teediibaa dib loogu celin wixii xumaa ee xagga raacay iyo wuxuu sabab dembi u noqdayna qoladii lahayd baa loo celin wixii fiicnaa ee xagga ku xoqma ee raacay iyo samihii la sameeyeyna xaggaa loo celin nin walba tiisii asalka ahayd waxay la timid buu jannaya naar ku mudan waxaad samaysay maaha waxay dhoobadaadi samaysay waay marka nuxurkiisu caqiida saa nuxurkeedu yahay wey caqiidada sidaasihi ee nuxurkeedu saa ku soo ururaya haddaan si kale u dhahno waxay leeyihiin dhammaan wixii khayraad ahlu ay sameeyaan soonkii salaadii tawxiidkii sakadii xajkii sadaqadii khayrkii oo dhan shiica ku janno geli wax allaale wixii dembi shiico ay samayso tuugadii zinadii dilkii xaaraanta ahaa khamrigii xashiishadii wax kastoo xun oy shiico samaysayna ahlu ahlusunnaa loo cadaabi marka warka nuxurkiisi wataa idiin sheegayo adigu cibaadadii iyo salaada iyo khayrka ii badi aan ku janno galay anna dembigii iyo macsiyada iyo xumaatadaan kuu badin si aada naar ugu gasho war nuxurkiisu intaa yahay waa garan kartaa nusuusta shareicada kitaabka iyo sunnadu say u diideen oo qof walba dee wuxuu kasbaday baa lagu leeyahay amar baa la saaray waajibaad baa loo diray muxaramaad baa laga xaaraantinimeeyey wixii uu sameeye ilaaliyana ajir buu ku leeyahay wixii uu ku khaldamana waa dembi baabka tawbadaa u furan wax la yaqaano wey caqidada sidaas ah markii ay fasirayaan sabab sababbaa kaliftay maxaa sababay marka laga soo tago ceel nin uu dilooday oo in badan iscabursanaa oo isciil kaambiyey oo ciil ku raagay qaba waxaa dheer aan dhowr su-aalaad soo qaadano ay kutubtoodu soo guuriyeen oo jawaabahan lagu lagu su-aashan jawaabtan lagu xalliyey wuxuu soo guuriyey nin la yidhaahdo aimadooda ka mid ibnu la yihahdo kitaabu leeyahay cilal sharaa'ic la yihahdo wuxuu ku guuriyey nin abu isxaaq alaythi la yidhaahdo baa nin aimadoodii ka u yimid mara wuxuu isu yabna rasuuli illaah akhbirnii can ilmu'mini lmustabsir ii ka warran buu ihi qofka mu'minka ee xaqu u caddaaday qofka mustabsirka yidhahdaan waa qofka shiicada idaa balaga fi macrifati fi lmacrifati walkamaali hal yazni hadduu aqoontii iyo iimaankii meel sare ka gaadha miyuu zinaystaa markaasuu wuxuu yihi allaahuma laa maya wuxuu yihi waxaa ii ninkii baa yihi fayashrabu lkhamr khamriga macabayaa ninkaas heerkaa gaadhay markaasuu wuxuu ku yihi maya wuxuu ku yihi fayatii bikabiirati min hadihi lkabaa'ir aw faaxishati min hadihi lfawaaxish dembi dembiyada waaweyn ee kuwa foolxunkaa miyuu la yimaadaa markaasuu wuxuu yihi maya markaasuu wuxuu yihi haddaba ibna rasuulilah inii ajidu min shiicatikum dadkan idin rumaysan ee shiicada ah isaguna waa isla iyaga waxaan ka helay man yashrabu lkhamra dad khamri cabayaa ku jira marka wayaqtacu ariiqa jidka gooyo oo dadka jidka ku baado oo ku dhaca wa sabiil dadka jidka maraya cabsiya wayazni zinaysanaya wayaruutu khaniis noqonaya wayaakulu riba riba cunaya wayartakibu lfawaaxisha inta xumaan iyo xaaraana samaynaya wayatahaawanu bisalaati wasiyaami wazakaati salaadii iyo zakadii iyo soonkiina fududaysanaya oo dayacaya wayaqtaxu raxim qaraabadaa goynaya wayati lkabaa'ir dembiye waaweyn la imanaya adna saasaad i leedahay intaana dadkii shiicadii bay ka buuxdaa fa kayfa haada weliba daak taasay ku dhacday maxaasw waay le ninka imaamkiibaa yidhi wahal yaktariju fii sadrika shayun ayru haada intaa waxaan ahayn oo kugu wareegayon kaaga jawaaba ma jira haddaad su-aasha weli su-aal sii qabta ku dar markaasuu wuxuu yidhi haa mid ka weyn baa i hortaalla oo maxay tahay waajidu min acdaa'ikum wa munaasibiikum qolyaha sunnada ee naasibada la yidhahda ee colka la nahay waxaan ka helnay man yukiru min asalaati wasiyaami qof dad salaad iyo soom badan baan ku aragnay wayukhriju zakaata zakada bixinaya wayutaabicu bayna alxaji walcumra xajka iyo cumrada iska dabageynayo beytka ilaahay ku noqnoqonaya wayaxrisu cala ljihaadi jihaadka ku dadaalaya wa calaa silati larxaam qaraabo xiriirinta ku dadaalaya wayaqdii xuquuqa ikhwaanihi dadkii walaalihi xuquuqdoodii ilaalinaya wayawaasiihim min maalihi xoolihiisa ka xidhiirinaya wayatajannabu shurba alkhamri wazinaa iska ilaalinaya khamri inuu cabiyo inuu zinaysta iska ilaalinaya iyo walliwaad khaniisnimada iska ilaalinaya wasaa'ir alfawaaxish dembiyadii kaloo dhan kuwii idinka soo horjeedana intaasaan ka helnay famaa daaka walima daaka maxay tahay sidaas buu yihi maxayse ku dhacday kuwana intaa xunabay waajibaadkiina inay dayacaan xaaraamtiina ku daataan kuwii way xun yihiin aan lahaynna waajibaadkiina ilaaliyaan xaaraamtiina ka fogaadaan labada arimood baa isu kay qabane bal meel gawri baasha ninkaa su-aasha uu qabay wuxuu ku yidhi fasirhu lii ya bna rasuuli illaah ii fasir buu yidhi wabarhibnu wabayinu xujo ii keeno weliba ii caddee faqad wallaahi kaura fikri fikirkaan ka fikiraya waa igu batay wa ashara leyli habeenkii waa isoo jeediyo arrintaa waa ka seexan waaye wadaaqa darcii laabteedii way ciriiriyentayoo waana waan liqi waaye arrintaa meel ii saar bud waa su-aal aba isxaaq aleythi nin la yihahda su-aashaa qabay su-aal labaad oo taa ku dhow nin la yihahda isxaaq lqummi baa isna su-aasha weydiiyey dheheen wuxuu ku yidhi nin aimadoodii ka mid ahaa fidaaka juciltu fidaaka aniga ha laygu kaafurtoo dhibkii kugu dhici ani haygu dhacee ana almu'min almuwaxid alladii yaquulu biqowli mu'minka ilaahay keliya caabudee diinta toosana isku caqiidada nahay waxaan arkaabuu yidhi wayadiin llaha biwalaayatikum idinka raacidiina iyo shiicadiinana ilaahay ku caabuda walaysa baynii wa baynahu khilaafun wax diinoon isku diidanahayna uusan jirin waxaan arkayaa ninkiiba yashrabu sukra maandooriye cabaya wayazni zinaysanaya wayaruudu dabada waxuga tegaya oo dabakafuul samaynaya wa aatiihi waxaan ugu imanayaa fii xaajatin waaxidatin hal arrinaan uga baahna fausiibhu waxaan helayaa mucabasa alwaji isagoo wejiga foolxumeeyo wejiga kaduudiyo iga naxay kaalixa lowni midabkiisuba isbedelay haqiilan fii xaajati ka cagajiinayay ku culus tahay baahida inu xgal qabto waqad ara naasiba almukhaalif ka ahla sunnaheen colkanaha eena khilaafsanna waxaan arkayaa lima ana calayhi khilaafsan waxaan anugu rumaysnahay wayacrifunii bidaalika inaan sidaa rumaysnao khilaafsannahayn ogo yaqaana oo nimaan u dhuntayba xataa aan ahayn fa fii xaajatin dan baan ugu iman fa usiibuhu waxaan helayaa la kulmayaa dalqal wejisa weji furfuran xasana albishri macaamil wanaagsan mutasarican fii xaajatii dantaydii inuu ila qabta u degdegaya farixan bihaa inuu i caawiyana ku faraxsan yuxibu qadaaha jecel inuu dantaydii i qabto kaiira asalaati salaad badan kaiira asawmi soom badan kaiira sadaqati sadaqa badan yuaddi zakaata zakada bixinaya wayustawdacu ammaano loo dhiibanayo fa yuaddi amaanata ammaanada gudaheeda ilaalinaya labadan isukay qabatay uli maal isukay waafaji waxay sheegaan mid saddexaad su-aal saddexaad su-aashaa labaadna isla ninkii cilal sharaaci bixaari anwaar bay ku taal mid saddexaad aan soo qaadano isla siyaashaan oo kaleeta ah oo baabka ay ku keenaan wuxuu leeyahay aimadoodii nin kamiduu yimid markaasuu yihi ara rajula min asxaabina waxaan arkayaa nin asxaabteena iyo dadkeena isku madhabkaanahaya minman yaquulu biqowlina dadka madhabkaan qabna yidhaahda hadalkeenna yidhaahdaa khabiia lisaani af xun khabiia khulati la dhaqan xun qaliila alwafaa'i ballan i bilmiicaadi ballama iyo ahdi fuliyar oo ballamaha jebiya fayaumnii aman shadiidan murugo badan baan ka murugoodaa ninkii aan isku caqiidad ahaynoo sax ah wa ara rajula min almukhaalifiina calayna dadkanna khilaafsan baan arkayaa qaar iyaga xasana samti aamus wanaagsan oo dhaqan wanaagsan xasana alhadyi hanuun wanaagsan wafiyan bilmiicaadi ballanta fulinaya faatamu aman haddana waa murugoonaya inan laale intaan isku madhad ahaynna bele iyo baas iyo jinni iyo khaainiin faasiqiina waay nimankaan caayaynina caqiido ma laho waa gaalo iyo waxaan aan lahaynna dad cibaado badan oo dembi ka fogaansho badan baan arkaya baashan meel iga saar buu yidhi saddexdaas su-aalood waxay fasirayaan xaaladda dareenka ee su-aalaha keentay dadkii waad fiican tihiin oo ahlujanna tihiin la yihina haddii ahlu jannaa tahay waajibaadkiina waa dayacaysaa xaaraantii oo dhanna waa fudaysanaysaa baa isqaban weyday raggii aimada ahaa baa looga baahday jawaab hal jawaab baan soo qaadanayna marka way dheerdheryihiin jawaabuhu mid waliba waktiga naga wada qaadan jawaabta waxay ku bilaabanaysaa qaybta hore waxaa laleeyahay khud ilayka bayaanan shaafiyan fii maa sa'alt iga qabsuu yidhi cadayn aad ku caafimaadaysa waxaad weydiisay wa cilma maknuuna min khazaain illaahi wa sirih cilmi asturanoo ka qarsoon dadkoo kaydka iyo sirta ilaahay kamida baan kugu jawaabi oo faahfaahsan oo caddaynaya ho wakaa su-aalihii jawaabtoodii waa loo soo socdaa hordhici wakaa marka su-aasha soo socota dhegaysa jawaabta jawaabtu maxay noqotay ya abaa isxaaq aba isxaaqow waa ninka isaaq alayfi ahaa bale laysa tadruuna min ayna utiitum ma garanaysaan miyaa meesha baladeedii kaga timid cibaadaadkan la dayacaya waajibaadka iyo xaaraamtan la fududaysanaya dadkeennii ku aragtay beledu meeshay ka timid miyaad garanaysaa markaasu wuxuu yidhi waxaa ibulilah maya wallaahi juciltu fidaaka ilaa an tukhbiranii naftayda ha lagugu furtee adu inaad ii sheegi mooyeen anu beledu meelay nagaga dhacay garan maayo markaasuu wuxuu leeyahay ya abaa isxaaq in allaha caza wajal lamaa kaana mutafarida bilwaxdaaniyati markuu allanimada keligii ahaa oon cid la wadaagto wax la abuurto jirin ibtada alashyaaa laa min shay wax walba isagaa abuurkiisa bilaabay isagoo wax hoos ka tixraacay aanay jirin fa ajra almaaa alcadb biyo macaan buu ku sii daayey calaa ardin ayibatin aahira dhul daahira oo wanaagsan baa biyo macaanu kusii daayey sabcata ayaamin maca layaaliha toddoba maalmood iyo toddoba habeen bay biyihii ku socdeen ciid waa ciid wanaagsan waana ciid daahira biyuhuna waa biyo macaan toddoba maalmood iyo toddoba habeen baa lagu sii daayey uma nadaba almaau canha biyihii baa ka guray oo ka baxay faqabada qabdatan ciiddii dhoobadiibaa laga qaaday min safaawati daalika atiin dhoobadaa qaybtii nadiifta ahayd baa in laga qaaday wahiya tiinatunaa ahla albeyt ahlubeytka taasaa laga abuuray ko aimada ahlubeytka annaga ah taasaana laga abuuray waa ko falow ana iinata uma wuxuu yihi kadib wuxuu yihi falow ana tiinata shiicatina shiicada yada dhoobada intii dambe laga abuurayey haddii turikat kamaa turikat tiinatunaa dhoobadayadii sideeda hadii laga dhigo iyadoon waxba lagu darin laga abuuri lahaa lamaa zanaa axadu minhum qof kamidihii ma sinaysteen wa ma xadeen walaa laaa khaniisnimona ma sameeyeen walaa shariba almuskira khamra ma cabeen wala ktasaba shaya mimaa dakarta waxaad sheegtay oo dhan oo dembi ma sameeyeen walaakin allaha caza wajal hase ahaatee ilaahayba taa waa dhoobadii hore ma aragtay intaan weli qaybta dambe laga abuurin dhoobadii daahirka ahayd ee fiicnayd ee biyaha toddobadan maalmoodooda inay ku socdeen wuxuu yihi inta alubeydka markii laga abuuray tii kale waxaa laga abuuri doonaa shiicada laakiin intaan laga abuurin walaakin allaha ajra almaaa almaalix biyo dhanaan oo cusba uu ku sii daayey calaa ardi malcuuna dhul la lacnaday sabcata ayaamin walayaaliha toddoba maalmood iyo toddoba habeenbay dhul malcuuna oo la lacnaday biyo dhanaan oo cusbaa ku socdeen aa soo socda waad garatay markaas uma nadaba almaau minha canhaa biyihii baa ka guray uma qabada qabdatan wuxuu ka soo qaaday wahiya tiinatu malcuunatu min xamain masnuunin ciid la lacnaday iyadoo ah wax laga soo qaaday wahiya tiinat lkhabaal waa ciidda tiinat lkhabaal la yidhaahdee naarta wahiya tiinatu acdaa'ina cadowga iyaga nimankaa salaada badanayd sheegaysana ta laga abuuray taa waa fal ana allaha taraka tiinatahum kamaa akhadaha ilaahay codhoobadooda intuusan ka abuurin sideeda haddii u dayn lahaa lam tarawhaa fii khuluqi aadamiyiin dhaqan aadamaba kumaydan aragteen walam yuqiruu bishahaadatayn tawxiidnamaba aynan qabsadeen haddii sidoodii looga abuuri lahaa dhoobadooda walam yasuumuu walam yusalluu walam yuzakuu walam yaxuju lbeyt maanay tukadeen oo maanay soomeen sake maanay bixiyeen xajna mayna aadeen walam tarow axada minhum bixusni khuluqin dhaqan wanaag iyo dabeecad wanaagsan hal qofa maydan ku aragteen maxaa dhacay marka walaakin allaha jamaca yadatayn labadii dhow isu keenay haye iinatakum wa iinatahum dhoobadiinni iyo toodii baa la isu keenay fakhalaahumaa waa isku daroo wa carakahumaa waa isku xoqay carkal adiimi sida haragga lays loo xoqo buu dhoobadii dhoobada ugu xoqay maxaa ka dambeeye marka wamazajahumaa bilmaa ayni labadii biyana waa ku dhex daray kuwii macaana iyo kuwii dhanaana famaa raayta min akiika min shari lafdin waxaad ninka shiicada ka aragtoo erey xun aw zinan ama zina ah aw shayin mimaa dakarta waxaad sheegtay kamida min shurbi muskirin maandooriye la cabiyo ayrihi laysa min jawhariyati asalka dhoobadi laga abuuray maaha walaysa min iimaanihi iimaankiisii asalkaha ee ficlaana maaha inamaa huwa bimasxati naasib dhoobada ninka xun wixii lagu xaqay ee ka soo raacay baa sabab u ah taasaa ku beertay halkaasaa laydinka soo galay istaraxa haadihi sayiaat intaasoo dembiga wuxuu u sameeyey allatii dakarta aad sheegtay taasuu u sameeyey darteed wamaa ra'ayta min annaasi qolyaha ayna khilaafsan ee sunnada iyo waxaad ka aragtay oo min xusni wajhin wa xusni khuluqin weji furanoo wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan aw sawmin aw salaatin aw xaji beytin aw sadaqatin oo salaad leh oo soon leh oo xaj leh oo sadaqa leh ow macruuf wax wanaagsana falaysa min jawhariyati dhobaysi asalkeed kama iman inamaa tilka lafaaciilu waxaa wanaagsane uu samaynayo min masxati liimaani dhobadii iimaankee lagu masaxay wixii ka raacraacay baa iktisaabaha uu ku shaqaystay bui huwa iktisaabu masxati liimaani waay halkaasaa idinka soo raacay dembigaad samayseenna waa haraagin dhobadooda idinka soo raacay khayrkay samaynayaanna dhoobadiina ka raacday kadibna ma intaasay ku dhan maya wuxuu ihi qultu waxaa idhi juciltu fidaaka ha laygu kaafurtee faidaa kaana yowma alqiyaamati famah aakhare haddii la tago marka maxaa dhacaya aakhare haddii la tago maxaa dhacaya marka halkan wayna sugayna waay qaala lii wuxuu yiri wuri ya aba isxaaq ayajmacu allahu alkhayra washara fii mawdicin waaxid aakhare ilaahay khayr iyo shar miyuu hal isugu geynayaa idaa kaana ywm اqiyaamati haddii qiyaamo la tago nazaca allahu masxat اiimaani minhum intii iimaankee ku tirtirantay baa ilaahay ka soo qaadaya faraddahaa ilaa shiicatinaa baa loo soo celinayaa shiicadayada o wanazaca masxata naasib dhobadoodii xumayd intay inuu yeeshayna waa laynaga qaadi doonaa bijamiici maktasabuu waxay sameeyeen oo dhan lagu sameeyey iyadoo la socoto min asayiaati dembiga faraddahaa calaa acdaaina cadowgeenni baa loo geynayaa dhoobadii iyo waxay sabab u noqotee xumaana iyagaa lagu celina o wacaadda kullu shayin ilaa cunsurihi lwal mid walbaba asalkiisi wuxuu lahaa la noqonaya hadalkaas aadama sii cadda qultu waxaan ihi jiciltu fudaaka tu'khadu xasanaatuhum faturaddu ilayna wa tu'khadu sayiaatina faturadu ilayhim saamiyaad ka wadaa daxa khayrkay sameeyeen oo dhan intii laga soo qaadaa annaga nala siin dembigaan samayno o dhanna intii la qaadaa iyaga la siinoo dusha laga saari saas miyaad ka wadaaba anigu markaasuu ui i wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu ilaah aan ku dhaartee sidaas wey saasan ka wadaa marka soo maaha macnaheedu haynoo cibaadaystaane aanu xumaato dembi u dambaabni marka meesha waxaa la rabaa dembigay samaynayeen baa dadka laabta loo dejinayaa iska sameey oo halka ufog gaadhsiin lagu cadaabi maayo ahlusunnaa loo cadaabi waayo iyagana inoo daa waa dhergasamaysta inoo daa baa laleeyahay ha inoo cibaadaystaan khayrka ha sameeyaan khayrkoodana innagaa janno ku gelayna hadda waxay rabaa inayna dhahaan markay kalaabka baarka tagaanna innagaa naar ku gelayna safka hore salaadan tukanayna iyagaa janna ku gelaya qur-aankii oo dhanba saa waa diiday takaariiftii sharcigaba kullu nafsin bimaa kasabat rahiina waay dumar waxay samaysaa loo haystaa jawaabtaa markii la siiyey dardaarankii ka dambeeye loo raaciyey na dhegaysiya gabagabada jawaabtaha khud ilayka yaa abaa isxaaq qaadabuna qabsabuna taa jawaabtii haye fa wallaahi inahu la min qurari axaadiiina kuwa dhalaalaya axaadiidtayada qiimaha badan buu ka mid yahay wa baaili saraa'irina waxaa anaga noo qarsoone hooseyna ka mid tahay wa maknuuni khazaainina kaydkayaga waxa ku asturan bay ka mid tahay wansarif iska noqo walaa tulic calaa sirinaa axadan qofna sirtayadaas u sheegin ilaa muminan mustabsiran mumin xaqay gartoo shiicada mooyeen dadka kale ka qariya haddaad u sheegtaan salaadayna iska dayna jannada waaan ku galla heli mayno salaada ku galla waayeynaayo inoo tukan maayaan inoo soomi maayaan walaa tulic calaa sirina axada ilaa mu'mina mustabsiran fa in adacta sirana ta sirtayadaa faafisa waxaad ogaataa buliita fii nafsika wa maalika wa ahlika wa waladika waxaa lagu aafayn doonaa lagu imtixaani doonaa naftaada maalkaaga reerkaaga iyo caruurtaadaba dardaaranka in la qarsado way muujeedaa lasu dardaarmaya in la qariyo haddaad arteen sababta ay ku timid iyo sida loo fasiray caqiidatu tiina wataas taa waa caqiido usuusha caqiidadooda ka mid a ah. haddii la yidhaahdo caqiidadan intaa in la eg bay sheegeen kutubtooda ku sheegeen waxaan leenahay kitaabkooda xalay waxaan idhi kitaabka usuululkaafi la yihahda maxamed ibnu yacquub ilkulayli wuxuu u joogaa iyaga halka inaga saxiixulbukhaari inoo joogo hadalkaas waa hadal ka soka dhacay culimadana saasay aad u talaaqaan laakiin saas maaha qur-aankaan ugu tegi doonaaye booska qur-aanku u joogaa kitaabkaas innaga aayad qur aana fasilkeeda inaan isku qabanna maahane inay jirto miyaan muran ka jiraan aayad qur-aanoo musxafkaa ku taalla iyagana kitaabkaa wax ku yaalla inuu sidaa yahay muran kama jiro fasilkiisa inay isku qabtaan waa laga yaabaa kaa qur-aanka ma rumaysan yihiin waa utegi doonaa inay qur-aanka rumaysan yihiin in kale qur-aanka rumaysan yihiin oy runta tahay in kale waa utegi doonaa habeen baan keligii ka hadli doonaa insha allahu tacaala kitaabka usuululkaafi lilkulayni wuxuu ku ciwaan qoray la yihahda baabu tiilati lmumini waalkaafir dhoobada muminka iyo dhoobada kaafirka toddoba xadiid buu sheegay oo axaadiistooda kamida waana juska labaad safxada laba ilaa safxada lixaad baad ka fiirin ibn babaweyna fii cilal sharaa'ic buu ku sheegay safxada lix boqol iyo lix ilaa lix boqol iyo toban akhiiran waxaa yimid nin la yihaahdo moxamed baaqir ilmajlisi oo dowladii tan hadda iraan ka horeysay shaahyadii ay afgambihi jireen ninkii muftiga u ahaa kun hal boqol iyo ko iyo toban hijradu markay haydna dhintay kitaab wuxuu leeyahay ilaa boqol mujalad ku dhowo bixaarul anwaar la yidhaahdo kitaabkaasuu baab ugu sameeyey baabka uu kitaabkaa ku sameeyey wuxuu ku oranayaa baabu tiinati walmiihaaq dhooban ballantii la isaga qaaday wuxuu leeyahay waxau ku soo aroorinayaa toddobaatan lixdan iyo toddoba xadiioo iyagu leeyahay buu kusoo aroorinaya waxaa ninkaa la wakti ahaa oo waxayba ka dambeeyeen dhimashada nin muftigii isna ahaa raggii culimmadii waaweyneed ee majliska marjica ahaa oo nicmatullaahi aljazaa'iri la yidhaahdo isna wuxuu qoray kitaab ee alawaaru nucmaaniya isna kitaabkaas baab wuxuu ku qoray uu kaga hadlay arrintooda uu leeyahay ina asxaabana qad rawow hadihi alakhbaara bilasaniidi almutakahirati fi lusuuli wagayriha falam yabqa majaalun liinkaariha wاlxukmi calayha biأnnaha akhbaaru axaadin bal mustafiidaة bal mutawaatirat hadaa naskii awaaru nucmaaniya ku qoraa weeye juska koobaad laba boqol sagaashan iyo saddex safxad ah ay kaga qoranta wuxuu le asxaabta iyadu axaadiidtan diinada ah ee caqiidada labada dhoobaa way wariyeen asaaniid badan bay ku wariyeen boos ma furna wax la yidhaahda waa aaxaad iyo yeeli mayno ma furna waa mutawaatir aan la inkiri karin buu leehay waa kuwii hadda ahaa kuwa horaama ah laakiin hal waxbaa muhim inaad ogaato arrintaa waxaa la dardaarmaa in la qariyo dardaaranka soomaydaan arkaynin haddaad sheegta la lahaa sabab kalay u sheegeen sababta loo qarinayo alanwaaru nucmaaniya ninka la yihahda nicmat ullahi aljazaa'iri juska koobaad laba boqol sagaashan iyo shan buu sheegay caqiidadan inay tahay in caamada laga qariyo caamadooda in laga qariyo sabab sabab la yaab luu sheegay sababtu cid kale ay gaadhsiinayaan maaha iyagu yayna ka faa'iidaysanna caamadu weeye qolyaha waaweyn keliya ha ka faa'idaystaan adduunka marka la joogo marba haddii lagu yihi dembigaad samaysana cid kalaa loo cadaabi adna jannada xasanaa dadka la sameeyaan baad ku geli ma waxaad u baahan tahay waajib inaad isku dhibto ama xaaraan iska ilaalisaad u baahan tahay waxaad rabta samee wey afcal maa tashaa falismu caali allaale waxaad rabta samee wey wuxuu leeyahay arrintaa waxaad rabta inaad samayn kartaa caamadu inay nala yeelato nala ogaata maaha caamadu nala ogaata maaha hadana so markuu hala qariyo yidi bu wuxuu yihi liannahu low iطalaca الshiiciyu calىa hadihi اlcaqiida tacamada afcaala اlkibaar lixusuuli اladati اdunyawiya lcilmihi ana wabaalaha اlأkhrawiy inamaa huwa calىa gayri wuxuu yihi hadduu ninka shiicada ee caamadaa ogaado caqiidadan ragga shiicada waaweyn say isaga dabaal joogteeyaan buu isaga dabaal joogteen adduunyada say ugu tamashleeyaane waxay rabaan ugu raaxaystaan buu isaga samayn maxaa yeelay wuxuu og yahay dembigan uu samaynaya aakhare in dad kale cadaabkeeda loo qabsanayo war isaga looma qabsanay hadihi alcaqiida marka waxaan u malaynayaa de dadkii markii diin xumadii ka badatay layskana dhaadhiciyey innaga ahlu janno ah unbaa intaa looga raadiyey haddana waxaani xataa yuhuud caqiidadan oo kale ma qabto yuhuudda waxay ogol yihiin waana la cadaabayaa ayaaman macduudaatin dembi aan gallay xataa ogol yihiin qur-aanku suu sheegay iyago xataa ayaaman macduudaatin ma ogola mana laha camal khayr aan samaynay baan janno ku galaynaa mushaabahaadka la sheego iyaga iyo yahuudda iska shabahaan tanaa ka mid a yuhuud sooma dhihin dembi kastoon samaynaba shacbullaahi mukhtaar baana ilahay annaga na doortay dhoobo gaara la doortaa nalaga sameeyey soo natiijadii wad maaha taasi waa mid midda labaad aan caawa ku darayo waa saxaabada maxay ka qabaan saxaabadii nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam nimankani magaalay ahaayeen bay dhaheen mise muslim bay ahaayeen waxaan ka hadlayno miyay xumaayeen mise way fiicnaan guud maaha magaalay ahaayeen mise muslim bay ahaayeen saxaabadu guud ahaan kow khulafadu gaar ahaan laba maxay ka dhaheen saddex ummahaat lmuminiin maxay ka dhaheen aalubeytka markii cali iyo intuu dhalay laga reebo nabiga adeeradii iyo ilmo adeertii cabaas iyo cabdillahi bni cabaas iyo maxay ka dhaheen intaasaan qaybta labaad ee fadhigeenna ka hadli doonaa dabcan mid annaga ma baahna qofka muslimka ee sunnigiihi saxaabadu qiimahooda iyo darajadooda inay yihiin dadkii diintan usoo gargaaray dadkii naf iyo maalba nabigu usoo huray sala allahu alayh ali wasalam hadduu dhintayna dadkii diinta dhidibada usii ase ka dagaalamay in dib looga laabto duniyada daafaheeda intay kari kareenna gaadhsiiyey waa dad mudan inkastoo qof kastoo muslim oo gadaal ka yimaada duca iyo ixtiraam iyo qadarin ku mudan waa dadka ilaahay u doortay inay nabigiisa garab iyo hiil u noqdaan waa dadka ilaahay u doortay diintii nabiga kusoo degtay inay xambaaraan ay ummadda gaadhsiiyaan laakiin diintu ninkay dhibto iyaga inuu doondoonto oo maago oo xagxagto waa halka laga bilaabo sababtoo qur-aan baa inay dhex yaalla qur-aanka ayaa nabiga kasoo weliyo na soo gaadhsiiye oo ummadda saxaabada soo maahayn iyagii haddii daaqadda laga saaro qur-aanka lama hubo in nebi maxamed kii lagu soo dejiyo yahay lama yaqaan axaadiista nabiga ayaa nabiga ka soo tabiyey la soo gaarsiiyey saxaabada ridwaan ullahi calayhim saas darteed dowrka laynaga rabo saxaabadu ma lihin bashar ma ahayn mana lihin dembi kama dhici karo laakiin qofka khayrkiisu bato wax yaroo ka dhacay waxba lagama soo qaado so xadiidkii maahan idaa balaagalmaa qulatayni lam yaxmil ilkhabar biyuu hadday qullatayn gaaraan waxa ku dhacdhacaya ma nijaaseeyo saxaabadu fadliga iyo martabada ay gaadheen hebel baa maalin hadal yiri iyo maalin baa wax ka qaldamay waxba uma dhinto waxba uma dhinto biyaha webiga iyo badahee socdaay qashin ku duulay may wasakoobeen miyaa la yihahdaa mala yihahda qashin yaraa ku duuray fadliga iyo makaanada saxaabadu iyo darajadii ay lahaayeen iyo diintan waxa ay u qabteen ilaa maanta aanu ilaahay ku caabudayneen dariiqeedii haysanaay hadda meeshaan ahaa inaan kaga hadlaya laakiin intaa waxaan rabaa inaan u ihaahdo innagu taa waa inaga meel ol masalada saxaabaduna waa lama taaraan lama taabtaan wey ninkii saxaabada maagayaad aragtana waa nin diintan asalkeedii inuu dumiyo rabo si saxay laguma soo gaarin oo dadkii la soo gaarsiiyey baa tuug ahaa raba inuu yidhahda wa saas darteed wax kalaba cid kalaba xagxago oo aadamahan kamida muslimiinta ay dooni ha noqdaani laakiin saxaabadu waa lama galay baabkooda ag xihan wey ninkii galana tuukhaaina wa saxaaba wax ka sheega intaas kadib saxaabadu waxay yidhaahdeen nimankani marna waxay yidhaahdeen lix ama toddoba marna waxay yidhahdeen saddex keliya baa ka soo hartay nabi moxamed markuu dhintay saxaabadu way ridoobeen way gaaroobeen marka saddex laga reebo ama lix laga reebo ama toddoba laga reebo say hadba qaabkay u sheegaan ugu kala aragti duwan yihiin kuwaa ay reebeen laftoodu kama nabadgelin oo kuwa laftoodu len saxaabadii bay ka mid ahaayeen saxaabadii bayna wax la qabeene markay say rabeen ka waayaan kamayna nabadgelin waxay ka wariyeen abi jacfar inuu yihi kaana annaasu ahla riddati bacda anabiyi ilaa alaaa nabiga kadib dadkii waa ridoobeen diinta waa ka baxeen saddex marka laga reebo ninkii ka warinayabaa wuxuu leeya faqultu man ihalaa waman ihalaaa saddexdaa waa kuwe wuxuu leeyahay almiqdaad ibn aswad wa abu darin ilgifaari wa salmaan ilfarisiy saddexdaas uma carafa annaasu daa bacda yasiirin kadibna intaa dadku inay ridoobeen waxyar kadib bay sogaadeen oy diintii ka tageen waxaa kaloo yihi haaulaai aladiina daarat calayhim rixa wa an yubaayicuu liabi bakrin xataa jaa-uu biamiiri lmu'miniina mukrahan fabaayac ridada la sheegaya halkaa ma garatay dadkii abubakar khilaafadiisa baycada aqbaloo dhan way ridoobeen baycadaa ridaahayd saddexdaasi way diideen ilaa cali oo qasban uu bayco galay dabcan waa been cali lama qasbin saddexda laftoodu ma nabadgelin markaan leenahay waxay ka soo wariyeen isla aimadoodii taa hore horta waxaa warinaya kitaabkii muqadaska iyo intaa hora ku taallaa usuululkaafi juska labiyo tobnaad sabxada saddex boqol labaatan iyo kow bay ku taallaa waa markii laba fiilala lala akrinaya sharaxa maazandaraani ninka la yihahda iyaga ka midna ah uu sharxay mar kale ninkii alkashi la yihahdo rijaal alkashi ikhtiyaaru macrifat rijaal uu yahay u bixiyey safxada shan iyo tobnaad isna wuxuu ku leeyahay amiiru lmuminiin baa la weydiiyey yaa yidhi cali bay ka warinayaan been yaa abaa darin ina salmaana law xadaaka bimaa yaclam laqulta raxima allaahu qaatila salmaan salmaan abudarow hadduu intuu og cilmigu haya kuu sheego ilaahow jannada gee baad dhihi lahayd qofkii salmaan dila oo isagaa mumin ahaahe waa waxaa leh waa cali bay yidhaahdeen yuu ku leeyahay abudar qofka laga hadlayo waa salmaan saddexda ay soo reebeen salmaan iyo abudar baa ka mid ahaa qaarkood in laleeyahayba dilkoodaa janno lagu gelayaa de iyagaaba soo haray saddexdii aada soo reebteen iyaga laftooda ma nabadgelin si gaara ah waxay u saaran yihiin guud ahaan markay wada takfiiriyaan dee ummadda hoggaan waxaa u ahaa khulafadii saddexdahayd abubakar iyo cumar iyo cumaan ninka la yidhaahdo maxamed baqir almajlisi muftigii dowla safawiya iyo shaahiyada dowladdoodii kitaabka bixaaru lanwaar la yidhaahdo wuxuu qoray baabka soo socda baabu kufri alaaati wa nifaaqihim wa fadaaixi acmaalihim saddexdii inay gaalo ahaayeen munaafiqiin ahaayeen iyo dembiyadoodii iyo ceebtooda dharka in laga dhigo waxay yidhahdeen riwaayu keenaya uu leeyahay laisweydiinayaan aimadoodii waman acdaa ullahi la weydiinaya cadowga alla waayo markaasuu wuxuu hi alawhaanu larbaca afarta sanam wey afarta sanam qultu manhum warwa ayo afarta sanamna qaala abulfasiil wa rama wa naxan wa mucaawiya waman daana diinahu ninkii diintooda qabsada faman caadaa haulaai intaa ninkii col la noqda afartaas faqad caadaa acdaa allahi cadowgii ilahay waa la coloobay ninkaas abulfasiil yaa looga jeedaa ramac iyo nactan maxay kala yihiin iyagaa fasir iyo dhegayso majlisi markuu intaa sheegay wuxuu yihi abulfasiil abubakrin waay lianna alfasiila waalbakra mutaqaaribaani fi lmacna way isu macno dhow yihiin albakr qurba caqaarinkaa la yidhahdaa alfasiilna isagaa la yidhaahdaa halkay abubakr dhihi lahaayeen abulfasiil bay dhaheen wuxuu yihi warama maqluubu cumar cumaroo gadaal gadaal loo akriyey way cumar gadaal u akriy adu gadaal ka soo bilow ramacna waa cumar buu yidhi wanacfan huwa cumaan saas majlisigii qoray baa leh mar kale wuxuu leeyahay isla kitaabkiisaas safxadka waa sheegi doonaaye wa cudda min daruuriyaati diini اlimaamiya waxyaabaha lagu tiriya lama huraanka diinta imaamiyada waa iyaga isna istixlaalu mutcati guurka mutcada inuu bannaan yahay wa xaji tamatuci xaj tamatuca in la xajiyo waalbaraa'ati min abi bakrin wa cumara wa cumaana wa mucaawiya afartaa in laga beri noqdo lama huraanka diinta iyadu ka mid yahay diinta imaamiyadu ka mid yahay arinta waxaa ka eegi kartaa bixaar lanwaar juska labaatan iyo toddobaad sabxada konton iyo sideed iyo tafsiir cayaashi juska labaad boqol lix iyo toban bay ku qoran tahay mar kale wuxuu leeyahay khulafaa raashidiin isagoo ka hadlaya waxay yidhaahdeen iyagoo ka hadlaya qadiyadan dambe ee uu leeyahay daruuriyaat diin alimaamiya waxaa kaloo qoray ka guuriyeen ninka yidhaahdaan asheikh الsaduuq ra'iis اlmuxadiثiin ibn babaweyhi fi اctiqaadaati lahu ictiqaadaadkiisa sabxada sagaashan iyo ko iyo sagaashan bay kaga qoranta ayb mar kale wuxuu leeyahay inahum lam yakunuu ilaa gaasibiin jaairiin murtadiina can diin lacnat llaahi calayhim wa calaa man itabacahum fii dulmihim ahla albeyti min alwaliina walaaakhiriin wuxuu leeyahay xukunka maamulka muslimkana way dhaceen cadaaladna ma ahayne daalimiin bay ahaayeen muslimna ma ahayne murtadiin diinta ka baxa bay ahaayeen kadib buu habaartamayaa lacnad iyagaa dushooda ahaato iyo cid kastoo ku raacday kuwa hore iyo kuwa dambaba bixaarul juska afraad saddex boqol siddeetan iyo shan bay ku qoranta nin la yidhaahdo mansuur xusein oo qoray iyagoo ka mid a ah kitaab qorayda tuxfat lcawaam sabxada afar boqol labaatan iyo saddex ilaa afar boqol labaatan iyo afar waa nin mucaasir oo jooga ducuu ku soo guurinayaa uu leeyahay waxaa igu waafaqay oo ii soo asixiyey intaan u geeyey lix ka mida a'immada ashiicadee aayaadka ah ee zamankan joogay lixdaa waxaa ka mid a abulqaasim alkhuuyi marjici ciraaq aayatullaahi alkhumayni ninkii iraan madaxda ka ahaa ee dhintay baa ka mid a ducada carabiga ku qoran ay akhriyaan waxaa ka mid ay siri salaadaha gadaashoodana waa la akhriyaa sida soo socotay u qorantah allaahumma alcan sanamay qurayshin wa jibtayhimaa wa taaquutayhimaa wa ifkayhimaa wa bnatayhimaa aladiina adayni khaalafaa amrak wa ankaraa waxyak wa jahadaa incaamak wa casayaa rasuulak wa diinak wa kitaabak wa acdaa'ak wa aalaa'ak wa axkaamak wa fii aayaatik ilaahayow lacnad labada sanam ee quraysh ay caabudaan ee labadooda taaquuda labadooda been abuura iyo labada gabdhood ay dhaleen waa xabsiya caaisha kuwaasoo amarkaagii khilaafay oo waxyigaagii inkiray oo nicmooyinkaagii diiday oo rasuulkaagii ku amarsaagacansaydhay oo diintaagii dabagediyey oo kitaabkaagii bedelay oo cadowgaagii jeclaaday oo nicamkaagii diiday oo axkaamtaadii hor istaagay oo aayaadkaadii si kale u leexiyey abubakar iyo cumar waxa laga hadlayo de labadaan annaga waxaan ku naqiinay diintana waa u gargaareen riddadii iyo gaalnimadana waa la dagaalameen intaa waxaan ahayn oo lagu nacay oo eed oo dembi ay galeen garan mayn ayib abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo salkaasaa la mariyey ummahaat lmuminiinna iyagana waxaa la yidhi ummahaatu lmuminiina almajlisu fii bixaari anwaar bacdu dikri axwaali caaishata wa xafsata buuri xaaladaha caaisho iyo xabsaan ka sheekeynaynaa toddobiyo toban axaadiistooda kamiduu halkaa ku sheegay oo ku keenay juska labaatan iyo labaad laba boqol labaatan iyo toddoba ilaa laba boqol afartan iyo toddoba kaga hadlay labaatan bej buu kaga hadlay wax ka sheekooda waxaa ka mida wuxuu meesha yidhaahdeen uu soo guuriyey waxaa ka mida qawluhu tacaala kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa caaishihii xabsaa looga jeedaa buuri wuxuuna yidhi xaddii iyo zinada zinay galeen zinaday galeenna imaamka la sugayo markuu soo baxo baa inta la soo nooleeyaa xadda rajmiga laga oofin doonaa cil intaa leeg iyo cadha intaa leeg ma aragta intaa leeg oo xambaarsan caaishadii qur-aanku soo degay munaafiqiintu ku caayeen qur-aanka kitaabka ilaahay lagu beri yeelay buu weli meeshii cabdullaahi ibnu ubay buu taagan yahay munaafiqiintu taagnaay buu weli taagan yahay warkii munaafiqiintii weli ku celcelinaya qur-aankan soo ma aha aduu qur-aanku yahay isaga qur-aan ma aha agtooda haddaba caaisha iyo xafsi iyo waa gaalo nabigana laba gaal buu qabay isagoon ka diginna wuu ka tegey arrintaas haddii dhan kale loo akriyo dee jaa-ifo nabiga loo geysanaya weeye sal slam ahlu beytkii kalena waktigu waa dheeraaday ahlu beytku ma nabad galeen ay sheeganayeen maya ninka la yidhaahdo alkashi fii rijaalihi safxada konton iyo saddexaad wuxuu fasirayaa qawlahu tacaala waman kaana fii hadihi acmaa fa huwa fi laakhirati acmaa wa sabiila ninkii adduunyadan indhalaa aakharana waa indhala indhahani qur-aankaa fasiro fa laa tacma absaaru walaakin tacma quluubu latii fi suduuri camyigii kufriga awa wuxuu yihi nazalat fi cabaasi cami nabiy cabaasoo nabiga adeerkaya kusoo degto loola jeeda adduunyadana waa acmaa aakharana acmaabu noqon doonaa war haddii aalubeyt baan rabnaad dhahdeena nabiga xaasaskiisii kama badbaadin adeeradiina waa kuwan cabdillahi bni cabaas buu isna ka hadlayay oo wuxuu leeyahay usuul lkaafi kitaabkii muqadaska juska koobaad laba boqol afartan iyo toddoba waxaa ku qoran cabaas cabdillahi bni cabaas buu ka hadlay wuxuu yihi kaana jaahilan sakiifa alcaqli jaahil ah, waxba kala garanaynin xataa maskax ahaan iyo caqli ahaan aan fayoobeyn buu ahaa mar uu ka hadlay kashira fii rijaalihi isla safxa iyo kontan iyo saddexaad wuxuu ku leeyahay ducuu soo guurinayaa aimadoodu ku ducaysan jireen wuxuu allahuma alcan ibnay fulani wacmi absaarahumaa kamaa camayta quluubahumaa wajcal camya absaarihim daliilan calaa camyi quluubihim ilah wuxuu yihi labada ilmehebale labada ilmehebale ilaahayow indhaha tir oo lacna ilaahw saa qalbigoodaba u daboosha indhahana uga dabool ilaahuna daboolaantoodaa daliil uga dhig lagu garto in qalbigooduna daboolan yahay alkashi markuu riwaayadaa sheegay wuxuu uhi walmuraadu bidalika cabdullaahi bnu cabbaasin wa cubaydillaahi bni cabbaasin nin la yihahda xasan almustafawi baa wuxuu leeyahay waxaa looga jeedaa cabdullaahi iyo cubaydillaahi bni cabbaasin waa nabiga maadeerti iyo aalubeytkiisii waay haddana iyagaa qur-aankaa kusoo degayo iyagii baa la lacnadayaa habeen iyo maalin ilaahay loogu dhowaanayaa kaasuu intuu kugu soo oyi wuxuu ku leeyahay aalubeytka oo intan tifiyada lagu duubee beentan iska sameeyo iska keenkeenka ah markii la rabana beedkoleelka iyo basasha indhaha loo marsado nabigu adeerkii markuu ka hadlayey zake la uruurinayey baa cabaas loo tegay ordaya dhaaf ani zake layguma lehe nabigaa lagu soo dacweeyey wuxuu yihi cabaas waad ka gardarantihiin anaa laba sano ka hormarsaday zakadii intaa loo baahday baan laba sano iyo hormar yidhi wuxuuna yidhi amaa calimta anna cama rajuli sinwa abiih ninku adeerkii aabbihii buu ula mid yahay sooma ogid cabaas oon muslin ahayn intibadar lagu soo qabtay markii la xiray xarag inti lagu adkeeyey buu taahay nabigu waa seexan waaye sal alla alay wasalam maxaa kugu dhacay baa la yidhi soo taha cabaas maqlaysaan taha cabaas soo maqlaysaan markiibaa xaragga laga sii daayey saxaabadii hoostaa la hadlay duqaan sii daynaa la yidhi sidii baa loogu sii daayay nabiga sal slam nabigii sidaa markuu nabigu hijrada soo aadayey cabaas oon muslin ahayn bay heshiiskii reer ansaareed uula galay goobjoog ka ahaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa niman yaw dhegaysta ninkan wadankiisii buu joogaa tolkiina wuu dhex joogaa cidi kuma daqaqami karto wax mu dhimi karto hadhow hadaad meel cidla uga carari doontaan daaye halkiisanu daaye hadhow hadaad ballanta uga bixi doontaan oo meel cidlaa kaga tegi doontaan aad cadowgiisa ku fasixi doontaan reerkiisii oo lagu difaaca yuu joogaaye daaye banaanka mara faraha qaada markii dambana ragga islaamay ee nabigana nolosha kaga dambeeyey wa sal slam haddana waxaa laleeyahay lacnaddiisaa lagu cibaadaysanaya ibn cabaas markii nabiga la weydiiyena wuu duceeyey oo isaguna wuxuu allahuma faqihu fi diini wacallimhu taawiil ilaahu diintana fahansiin tafsiirka qur-aankana bar nabiguna saas ugu ducay iyagana waxay le allahuma calim li fulani ilahu lacnad bay leeyahy nabiguna ilaahu diinta fahansiin buu leeyahy soo laba kala dheer maaha waxaa laga yaba inaad tidhaahdaan taasi waa horay ahaydoo sheekadaa hadda sidii hore ma ahano dadka hadda joogiyo shiicada hadda joogta saxaabada wax kama sheegto in beentaa lagu akriyaa laga yaabaa arrintaas mid xalay baan kuu soo sheegayo aayaadka aayaadkoodii weynaaye arashdi waa kii soo yihi anu si loo fasira garan maayo waana mutawaatir waa la soo bixin doonaa waa la jeedli doonaa xad baa laga ogi doonaa wax kaloo lagu fasira garan maayo si looga jawaaba midna waa kii kulahaa qaan maalan waxay noo sheegeen ana xadiianaa shacbun mustascab hadda laakiin qolyaha ka shaqeeya ee u ololeeya shiicada iyo sunnada aan isu soo dhaweyno bahashii taqiyada ahayd ee qaangaadka ahayd ee xalay soo sheegnay ee beenta ilaahay lagu caabudayey wey waxaa lagugu hurgufayo ragay ka mid yihiin maxamed jawaad muqaniya iyo axmed muqaniyat arifaaci iyo iyo kuwo kale waxay kuleeyihiin arrintii saxaabada waagi hore way jirtay hadda way isbedeshay xilliga saxaabada lama caayo shiicadu ma caayaan saasay ku akrinayaan laakiin nin xusein alkhuraasaani la yidhaahdo iyaga ka mida baa wuxuu qoray kitaab la yidhaha alislaam calaa dawi tashayu islaamnimadu markii de shiicada nalka shiicada lagu eego ee shiicada lagu ifiyo shiicanimada lagu eego islaamnimada shiicada see noqonaysaa sabxada siddeetan iyo sideedaad wuxuu ku leeyahay tajwiizu shiicati lacna shaykayni abi bakri wa cumara waatbaacihima fainamaa facaluu dalika uswata lirasuuli اllahi waاktifaaءa ahari fainahum walaa shaka qad asbaxuu matruudiina min xadrati الnabawiy wamalcuuniina min allahi biwaasitati safiiri sal l slam wuxuu yihi shiicadu banaynta ay banaysteen in abubakr iyo cumar iyo intii raacsanba la lacnado waxay u sameeyeen nabigay ku dayanayaan shiicadu nabigay ku dayanayaan raadkiisana waa qaadayaan maxaa yeelay waxaan shaki ku jirin abubakr iyo cumar iyo inta raacsanaydba in aagga nabiga laga caydhiyey xagga minalaahina ay ka lacnadan yihiin nabigii ilaahay uu soo diray rabbina uu sheegay oo dadka gaadhsiiyey inay laba malcuun yihiin waan ka noqonay ma kartaa marka xusein alkhurasaani aayatullaahi alcudmaa bay dhahaan kitaabkaasi maray kutubta shiicadu qoreen tartan la geliyey oo abaalmarin ay bixinaysay wasaaradda waxbarashada ee iiraan kitaabkaasi kitaabkii jaa-izada qaatee la siiyey buu noqday alislaam cala dawi tashayu markaas hadda waxay kuleeyihin waan ka noqonay baashii qaangaarka ahayd baa lagu akrinaya alkhumayni aayatullaahi ruuxullaahi maxaa loogu dari jiray sii akri alqaabtii iyo magacyadii ahna ahna ahna ahnadi badnayd kitaab wuxuu leeyahy kashful asraar la yidhaahdo kitaabkaasna ahraan baa lagu daabacay sanadkii kun saddex boqol lixdan iyo sideed hijiradu markay ahayd kitaabka wuxuu ku leeyahay nabiga geelidiisii buu ka hadlayay sal l slam markuu dhintay waxaa haystay buuri wa fii udunayhi kalimaat bnu lkhaaab alqaa'imatu cala alfirya wاnnaabicatu min alkufri wاzandaqa dhagaha nabiga waxaa kasii dhawaaqayay oo markuu dhimanayay erayo ka soo baxayay cumar bn اkhaaab oo ku salaysnaayoo ka soo askunmayey buu yihi been abuur kana burqanaya gaalnimo iyo munaafiqnimo waa raggii ugu waaweynaa wey laakiin kan adiga kula hadlayaay soomxale maynaan soo marin shaatigaad rabto xidho ilaahayna ajir kaga hel u sheeg oo boqol ugu dhaaro jannana ku gal soo maha caawa laakiin taa waa waan soo dhaafnayo salaaddii tukaday janno ku gal baan malayna caawa intaas baan caawa kusoo gebagabaynayaa madaama waktigii dhammaaday insha allahu tacaala khamiista dambe iyo jumcada labadaa habeen waan ka hadli doonaa masaailka imaamada iyo aybada iyo masaailka qur-aanka labada habeen baan marba mid ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo wixii ka dambeeyana markaasaan sheegi doonaa haddii ilaah intaa nabad nagu gaarsiiyo inoo qadaro qaybo kaloo dhimanon ka hadli doonoo kuwa jooga iyo taariikh ahaan waxay muslimka u geysan jireen iyo dhacdooyinkii taariikhda ahaana ka hadli doonaa waxaan marna ka hadli doonaa xalaqaadka mid kamida ah shiicada iyo soomaaliya markaad shiicadii barato shiicada iyo soomaaliya ka hadli doonaa iyo soomaalidii shiicowday waxaan rajeynayaa marka haddii internet xoog le naloo keeno projectga aan ku digsi doonaa iyagoo saf u jiro wax la ogsiinayo iyagoo saxaabada soomaalida saxaabada lacnadaysa oo caysho caayaysa kuwa qur-aanka wax ka sheegaya kuwa fara badan baan idin tusi doonaa beleda aan ka sheekeynayno weli mayna garin inta aan ka garanayo soomaalida shiicowdeyna qaar baan magacaabi doonaan tirin doonaa hebel hebel hebel hebel hebel hebel halkaa joogaan tirin doonaa haddii alla yidhaahdo bilahi tawfiiq wasala allahu alay sl sl slam subxaanaka allah waxamdika ashhadu an ila anta astaqfiruka watuub ilayk